بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي faslu fii axkaami caqdi ljizyai zaa'idati calaa maa mar fasalkani wuxuu ku saabsan yahay axkaamtii ku tacalluqday heshiiska jizyada ee ka dheeraadka ahayd wixina soo dhaafay wuxuu yidhi raximah اllahu tacaala yalzamunaa waxaa waajib nagu ahaa alkafu inaan ka reebtoonno canhum gaaladii wadamaanu maa shay inaan magdhowno nutlifuhu aan ka dillo calayhim gaaladii nafsan naf ahaaya wa maalan xoolo wa dafcu ahli اlxarbi gaalada xarbiyiintan inaan ka difaacno canhum xaggooda qiila waxaa layidhi in infaraduu hadday ku keli noqdaan bibaladin wadan lam yalzamnaa waajib nagumaaha addafcu inaan ka difaacno wuxuu ku yidhi dimada markii gaalada dimiyiinta ah aan la gallo waxaa waajib ah inaan ka reebtoonno gaaladii oo aanan u dhawaanin oo aanan waxba yeelin ayaa waajib ah naftooda iyo maalkoodaba aan nabadgelinno maxaa yeele caqdiga jizyadaas sidaa keenaya waaya xoolahan ka haynana een horey uga soo qaadan inaan u celinno maxaa yeel ilaahi subxaana wa tacaala dagaalka gaalada wuxuu qaayo oga dhigay islaamnimada ama jizyada oo la bixiyo abu daawuudna wuxuu nabiga ka wariyey calayhi الsalaaةu wasalaam xadiid صaxiixa alaa man dalma mucaahida aw intaqasahu aw kallafahu fowqa طaaqatihi aw akhada minhu shayئa bغayri طiibi nafsi faana xajiijuhu ywma اlqiyaama qofkii dulmiyaa mucaahid waa gaal dhexdii naga dhexeeyo waa dimiyiintii baa soo gelaya ama yani wax ka sheegaa ama awoodiisa waxaan ahayn ku kalifa ama xaquu iska leeyahay ama xoolihiisa xaqdarre kaga qaata maalinta qiyaama anigaa la doodaya ayuu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam haddaba haddii aan naftooda ama xoolahooda waxyeello u geysanno waxaa waajiba ah inaan u magdhowno waaya sidoo kale hadday gaalada xarbiyiintu ay soo weeraraan ahlu dimadii waxaa waajiba ah inaan ka difaacno oo haddii waddanka islaamka ay ku nool yihiin xataa eh, haddayna waddanka islaamka ku nooleenna waa sidoo kale qiil wuxuu leeya maya haddii islaamka meel aan ahayn ay ku nool yihiin oo iyagu waddan gaar ah oy jaar leeyihiin waddanka islaamka markaa waajib maaha inaan difaacno wuxuu ihi yalzamunaa waajib nagu alkafa canhum gaaladii dimiyiinta ah inaan faraha ka qaadno oon dayno wadamaanu maa inaan wax u magdhowno nutlifu calayhim aan ka nafsan naf wa maalan xoolo wadafcu ahliilxarbi gaalada xarbiyiinta inaan ka difaacno canhum xaggooda waqiila waxaa la yidhi in infaraduu hadday ku keli noqdaan bibeladin wadan lam yalzamna waajib naguma aha addafcu inaan ka difaacno wanamnacuhum waan u diidaynaa gaalada dimiyiinta ah ixdaata kaniisatin kaniiso inay soo dariyaan ama ay waxa weeye dhistaan fii beladin wadan inay kaniisadaa ka sameeyaan axdanaahu inagu beledka aan yagleelay oo aan samaynay oo mase aslama ahlu ahlkiisu ay ku islaameen calayhi beledkaa dushiisa wamaa futixa wixii lagu furo canwatan khasab ama awood lagu furo laa yuxdiuunaha kaniisadii kuma soo darin karaan fiihi beledkaa dhexdiisa walaa yuqaruuna lagu sugi mahayo calaa kaniisatin kaniisad ku sugnayd fiihi beledkaa dhexdiisa filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu idhi gaaladii dimiinta waan u diidaynaa inay kaniisad ay sameeyaan beled inagu aan yani dhisnay ama magaalo inagu aan iska leenahay oo ciddii u horraysay ee yagleeshay ama waxaa weeye wax ka dhisatay inagu aan ahayn marka beledkeenna ama magaalo inagu aan samayno beled islaam ah magaalo islaamah u ogolaan mayno inay kaniisad ka dhistaan waaya sida badaad iyo kuufa iyo basra iyo qaahira waa magaalooyin yani bacda dukuuli islaam islaamkii markuu galay wadamadaas ay muslimiintu ay dhiseen weyaan oon horey u jiri jirin maxaa yl sayd cumar radi allahu markuu nasaaradii shaam oo heshiiskii la galay wuxuu qoray qoraal uu ku caddeeyey annahum laa yabnuuna fii bilaadihim walaa maa fii xawlaha dayran walaa kaniisatan walaa sawmacata raahib yani inaysan ka dhisan karin waddankooda iyo hareerihiisaba meel waxa weeye kaniisad ah ama dayr lagu cibaadaysto ama mid caabid aho dee ruhbaantooda ka mid ah soomacadiisa taasi waa beledkeedna waa aan samaynay beled waxaa la mid ah dadkii yani deganaa ay soo islaameen ayagoon dee la gelinba ayay soo islaameen sida madiine iyo yaman iyo madiine iyo yaman dadkii deganaa ayagoon waxa weeye duulaan ba lagu soo qaadin ayay iska ilaameen kaana waa la midoo kniisad kama dhisan karaan ahludimadii wadanka khasab iyo xoog lagu furayna sida masr iyo asbahaan iyo bilaad اlmaqrib waddamadaasna kniisad looma ogolo inay ka sameeyaan kniisad kama samayn karaan kniisad cusub maaa muslimiinta la wareegay waddan islaam bay noqotay sidoo kale kniisad ku taalay markii horeba oo ka sii dhisnayd lagu sugi mahayo macnaha waa laga duminayaa kaniisadahaas lama ogolo inay kaniisad ka dhistaan ti cusubna kama dhisan karaan kaniisad horoo ka jirtayna loo dayn mahayo waa laga burburinaya wnamnacuhum waanu diidayna axdaa kaniisatin kaniisadeeday ka dhistaan fii beledin beled axdanaahu inagu aan samaynay oo mase aslama u islaamay ahluhu ahlulbeled beledka ahlkiisu calayhi beledkay kusoo dul islaameen yani wadan dadkiisu ay soo islaameen oo ogolaan mayna inay kaniisadda ay ka samaystaan wamaa beledkii futixa lagu furay canwatan xog lagu furay laa yuxdiuunaha kaniisaddii ka dhisan mahayaan fiiha dhexdiisa walaa yuqaruuna lagu sugi mahaya calaa kaniisatin kaniisad kaanat fiihi beledkaa marka horeba kusii taallo ku sugnayd filasax muctaba haddaan qabano aw mase sulxan futixa waa la furay albeledu beledkii sulxan heshiis baa lagu furay bishardi alardi dhulka inaan yeelanno lana annagu wa shardi iskaanihim in la dejiye ayaga shardigeeda wa ibqaa'i kanaais kaniisooyinkana loo daayo jaaz arrinkaasi waa bannaanyahay wain uطliqa haddii laska ilaaqo heshiiskii falasaxu muctadeed waxaa weeye almancu in loo diidayo inay kaniisadihii ay waxaa weeye ay eh, inay ku daystaan oo mase lahum futixa waa la furay beledkii sulxan baa lagu furay bishardi اlardi dhulku inuu u sugnaado shardigeeda lahum ayaga urirat kaniisadii markaa waa loo daynaya walahum markaa waxaa u bannaan ayagii alxdaau inay kaniisada ay samaystaan fi asax haddii beledkan uu yahay beled sulx lagu furay isla markaa sulxa markii lagu furay ayaa waxaa la shardiyey dhulka inaa inagu aan yeelanno dhulka annaga iska liban ayagana inay deegaanka yeeshaan oo iska deganaadaan waaya sida baytlmaqdisba ka dhacday baytlmaqdis xilligii sayd cumar baa la furay nasaara kristan baa haystay waa laga furtay dabeetana waxaa lagula heshiiyey inay ayagu iska deganaadaan dhul kalena waa ay yeelanno waxaan lagula heshiiyey in kaniisadaha loo daayo kaniisadaha in loo daayo taasi way bannaan tahay jaaz marba haddii waddanka dhanba loo daayo inay deganaadaan dee min baabi awlaa in kaniisadahana loo daayo marka ayadaa haddii lagula heshiiyo dhulka innagu inaan yeelanno laakiin sulxi baa la ilaaqayo kaniisadda in la deynayo iyo in la duminayo midna lama sheegin waa laga gaabsaday shardigii sulxa laguma sheegin taas waxaa muctamad ah in loo diiday kaniisadaha inay haystaan kaniisadii baa laga duminaya waaya haddii lagula heshiiyo dhulka inay ayagu yeeshaan ee kaniisadihii markaa waa loo deynaya qurirat kaniisadii waa loo deynaya marba haddii lagula heshiiyo dhulka inay ayagu yeeshaan kaniisadihi waa loo deynaya maxaa yeele dhulkii ayagaas markaa kniisad cusub ma dhisan karaan way dhisan karaan markan keliya loo keliya kniisad cusub inay dhistaan markii lagula heshiiyo dhulka inay qaataan ayagu ayaa waxaa u bannaan kaniisadihii horena inay daystaan kaniisada cusubna inay dhistaan dhulkiiba iyo daartiiba ayaga askale wuxuu yidhi aw sulxan aw futaxa albeled beledkii baa la furay sulxan heshiis baa lagu furay bishardi alardi dhulkiinu noo sugnaado lana annaga wa shardi iskanim ayagana in la dejiyo oo deegaanka ay yeeshaan wayabqaailkana ay kaniisooyinkiina loo daayo jaaza waa bannaan yahay arrinkaasi oo in uطliqa haddii layska ilaaqo sulxi falasx muctamed waxa wey almancu in loo diidayo kaniisadihii in ay waxa weye haystaan aw mase lahum futixa waa furay beledkii sulxan baa lagu furay bishardi اlardi dhulkii inaan inay yeeshaan lahum ayagu ay yeeshaan shardigeeda qurirad kaniisadihii waa lagu sugayaa walahum markaa waxaa u bannaan alixdaau inay kaniisado cusub ay dhistaan fi asax wayumnacuuna waa loo diidaya dimiyiintii wujuuban waajibnimo waqiila waxaa la yidhi nadban sunanimo min rafci binaa'in dhismo inay ka kor yeelaan calaa binaa'i jaarin muslimin muslim deris ah dhismihiisa wala saxu muctamad waxaa weeye almancu diidayo min almusaawaati sinaan wa annahum ayagu low kaanuu hadday ku sugan yihiin bimaxallatin degmo munfasilatin oo soocan lam yumnacu loo diidi mahaya dhismihii inay kor yeelaan waaya wuxuu halkan qaabkii loola tacaamulayay ayuu inoo sheegayaa waxyaabaha lagula tacaamulay waxa ka mid inan lo ogolayn kaniisada inay dhistaan waxaa kaloo ka mid ah inaan la ogolayn dhismahooda inay ka sarraysiyaan dhismaha muslimiinta yacni gaalkii dimmiga looma ogolo inuu dhisto guri ka dheer guriga muslimka oo ka sarreeya lama ogolo xataa caqdigii dimada haddaan lagu shardina arrinkaas ibnu cabaas waxa laga wariyay inuu yidhi alislaamu yaclu walaa yuclaa calayh islaamku asagaa sarraynaya lagamana sarraynayo midda kale waxaa la rabaa in la kala ogaado dhismaha muslimka iyo dhismaha gaalka midda kale haddii aan u dayno gaalkaasi inuu dhismo dheer u dhisto dee jaarkiisii muslimka cawnadiisii u arkayaa waaya sidoo kale looma ogolo sida muctamadka ah khilaaf baa ku jire in dhismihiisu uu la sinaado dhismaha muslimka dhismihii muslimka dhismaha dembigu in isla ekaadaan o looma ogolo maxaa yeele gaalada dulli ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala saaray waaya laakiin hadday degan yihiin ama degmo ayaga gaar u ah ayay keliya oo ka soocan degmada muslimiinta marka ayada ah loo diidi maayo inay dhismihii ay kor u dheereeyaan loo diidi maayo maxaa yeele markaas dhibkii aan soo sheegayna kuma sugno yumnacuuna waa loo diidayaa wujuuban waajibnimo waqiila waxaa li nadban sunanimo min rafci binaain dhisma inay ka sarraysiiyaan calaa binaa'i jaarin muslim muslim jaar ah dhismihiisa walasaxu muctamad waxaa weeye almancu in loo diidayo min almusaawaati sinaan inay la sinaadaan dhismaha muslimka wa annahum gaaladu low kaanuu hadday ku sugan yihiin bimaxallatin degmo ama xaafad munfasilatin oo gooni u soocan oo magaalada inteeda kale ka soocan oo koona kaga taala magaaladii lam yumnacu loo diidi mahayo dhismeeda koryeelaa wayumnacu waa loo diidayaa adimiyu gaalka dimiga ah rukuuba khaylin farda inuu fuulo laa xamiirin dameero loo diidi mahayo wabikaalin iyo baqlo nafiisatin oo qaali ah yarkab wuxuuna ku fuulayaa bikaafin qobtal buu ku fuulayaa wa rikaabi khashabin iyo khashab cagsaarti laa xadiidin bir cagsaarti loo ogolaan maayo walaa sarjin iyo koore wayulja waa loo magangelinayaa ilaa adyaqi uruqi jidadka kugu culiisan walaa yuwaqaruuna gaalida la weynayn mahayo walaa yusadaruuna lagu hormarin mahayo fii majlisin majliskii meeshii la fadhiisanayay golihii wuxuu idhi dimiga waxaa loo diidayaa in uu fuulo fardaha maxaa yeeley farduhu waa wixii lagula dagaalamaya cadowga ilaah lagu cabsigelinaya wa min ribaadi alkhayri turhibuuna bihi caduw allahi wa caduwakum marka waa wixii gaalada lagula dagaalamaya midda kale fardaha yani waxay leeyihiin khayr iyo barako suu nabigu tilmaama alayhi الsalaaةu wasalam alkhayru macquudu fii nawaasiha alkhayru ilى ywm اlqiyaama yani fardaha foodooda waxaa lagu guntay khayr ilaa maalinta qiyaama laakiin loo diidi maayo dameerihi inay fuulaan iyo baqashii hadday doonto baqal nafiiso wanaagsan ba ha ahaato baqasha wanaagsan iyo dameerka iyo waxa way fuuli karaan hadda maanta waxaa la mid a gawaarida qaaliga ah loo ogolaan maayo inay fuulaan laakiin gawaarida maaragtay iska hoosaysa ayay fuulayaan laakiin maanta waxaad moodaa arrintaasi waa cagsi oo gaalada waddammada islaamka joogta baabuurta u fiicanee nafiiska ah ay u qaalisan bay wataan waana loo adeegaa muslimiinta gawaarida u wadda oo ku kaxaysa waana muxtaramiin waddadooda loo banneeyaa waxaan sheegayn oo dhan cagsigeediiba maanta jira waxay tusinaysaa dulliga muslimiinta ku dhaca gaalka dimiga ah ee waddanka nool markuu fuulaya dameerkii wuxuu ku fuulayaa heeriyo heeriyuu saaranaya waaya ama qobtol iyo wixii lamid ah looma ogolo sardi kooro looma ogolo kooraha yani waxaa u diiday sayd cumar radi allahu tacala canhu sidoo kale halka cagsaarta waxaa looga dhigaya khashab ee bir looga dhigi maayo cagsaarta ku fuulay baqasha ama dameerka waxaa looga dhigayaa khashab wayumnacu waa loo diidayaa adimi idimigii rukuuba khayli farda inuu fuulo laa xamiira dameera maya dameeri loo diidi maayo wabiqaalin iyo baqallo nafiisatin oo wanaagsan loo diidi maayo wayarkabu wuxuu ku fuulayaa biikaafin qobtol warikaabi khashabin iyo cagsaar khashab ah laa xadiidin bir maya walaa sarjin koora maya kooraha loo yani loo ogolaan maayo wayulja waxaa loo magangelinayaa ilaa adyaqi uruqi jireedka midka u ceelisan walaa yuwaqaruuna la weynayn mahayo walaa yusadaruuna lagu hormarin mahayo fii majlisin majlis gaalada markii lagula kulmay jid jidkunu yaa jid cidhiidhi ah oo dee dad ku badan yihiin qofka muslimka jidka bartankiisu qabsanaya gaalka dimigaahna waxaa rabaa inuu heeh asagoo koonaha maro oo xagga cidhiidhiga ah uu qabsado koonaha koonayaasha uu qabsado waaya markii zaxmaday jirto weya asagoo laga ilaalinaya inuu ku dhaco god ama gidaar jiidho taa waa laga ilaalinaya laakiin jidka meeshu ciidhisan bu asagoo maraya hadduusan ciidhi jirinna dee jidka caadigu maraya waxna taa daliil ah xadidka nebigu yuhi alayhi الsalaatu wasalaam laa tbdau yahuuda wnasaara bsalaam yahuudda iyo nasaarada ha ku bilaabina salaan waidaa laqiitum axadahum midkood haddaad kula kulantaan fi ariiqin jid fadaruuhum u magangelyi ila adyaqii jidka meesha u ciiirsan waaya sidoo kale gaaladii la weynayn maayo laa yuwaqaruun la weynayn maayo la ixtiraami mahayo soo dhoweyn mahayo tacdiim ma istaahilaan waa cadowga ilaah maxaa ilahay baa dulleeyey walaa yusadaruuna fii majlis golaha la fadhiyo lagu hormarin mahayo meesha u horaysa ee waxa weeye raabta ah la fadhiisin maayo halkaa dambe ayaa la fadhiisanaya agga dambe halkaasa la fadhiisanaya harafta ma wayumaru waa la farayaa dimigii bilkhiyaari calaamad ka dharka inuu xidho ayaa la farayaa wazunaari suun inuu dhexda ku xidho fowqa iyaabi maryaha dushooda waidaa dakhala xamaaman xamaam hadduu galo fiihi muslimuuna muslimiinta ku sugan yihiin oo mase tajarada uu iska dhartiro can iyaabi maryihiisa jacala wuxuu yeelaya fii cunuuqihi qoortiisa khaatama xadiidin fargal bir ah aw rasaasin ama maar ah wanaxwuhu iyo wixii la mid ah wayumnacu sidoo kale waa loo diidayaa min ismaacihi muslimiina muslimiinta inuu maqasiiyo maqashiiyo shirkan shirki gaalnimo inuu maqashiiyo wa qowluhum iyo qowlkooda ka leeyihiin fii cusayrin cusayr waxay ka leeyihiin walmasiixi iyo masiix calayhi salaam wa min idhaari khamrin khamri inuu muujiyo khanziirin iyo doofaar wa naaquusin iyo gambaleen ciidin iyo ciid intaaba inay muujiyaan waa loo diiday wuxuu ku yidhi gaalka dimiga ah iyo gabadha dimiyadda ah labadaba waxaa la farayaa in ay xidhaan khiyaar khiyaarku waxa wey dhar ka bedela oo dharka midabkiisa ka duwan dharku hadduu madow yahay maala casaan ah hadduu eh, cadiya dharku huruud ah calaamad muuqata ayaa agga garabka ama meel dee muuqata dharkii lagaga tolaya oon caadi ahayn in calaamada lagu sameeyo si loo garta qofkan inuu yahay qof aan muslim ahayn oo gaal ah xanis ibn cumar ayaa arrinkaa ku shardigay radi allahu tacaala in dharkooda ka duwaa dharka muslimiinta si looga garto waaya sidoo kale waxaa la farayaa inay suun zunnaar waa suum suum bay dhexda ku xidhanayaan ee dee calaamad gooni ah leh oo la yaqaano dharka dushiisa ku xidhanayaan lakiin gabadha ayada dharka hoostiisa ayay ku xidhanaysaa waxaasoo dhan maqsuudkiisa waxaa weeye inay muslimiinta ka socnaadaan oo laga garto haddii xamaam ay galaan waa meesha lagu maydha biyaha kulul leh waa meel dadku ku kulmi jireen oo waxaa wey sida barkad biyo kulul leh oo dadku ay ku maydhanayaan haddii uu uu galo meel xamaam ah oo lagu meydhnayo muslimiintu inay ku sugan yihiin eh, ama uu dharka iska bixiyo qoorta wuxuu gashanayaa fargal bir ah ama maar ah si loo garto oo dad kale uusan ugu khaldamin waxaa kaloo gaalada loo diidaya dimiyiinta ah inay muslimiinta maqashiyaan shirki ama hadal gaalnimo ama kufri xambaarsan iyo qowlkay ka leeyihiin cusayr iyo masiix waxaa lyahuuduna waxay leeyihin cusayr ibnullah nasaaradan waxay leeyihin masiixu bnullah tacaala allahu can dalika culuwan kabiira erayadaa shirkiga ah inay yahuudiya nasaarada ku dhawaaqaan oy muslimiinta maqashiyiin waa loo diiday hadday guryahooda dhexdooda ku leeyihiin ama dhexdooda waxaas ay aaminsan yihin iyagu isku sheekeeyaan oo akhristaan u diidi mayno laakiin la soo sidoo kale khamriga cabitaankiisa inay muujiyaan baa loo diiday lakiin guryahooda way cabbi karaan khamriga u diidi doofaarka inay meel calan ah oo babliga ah ay ku cunaan baan u diidaynaa naaquuska gambaleelkan ee waa salaadaha u garaacaan xilliga salaadaha kaana inay muujiyaan oy muslimiinta maqashiyaan ayaa loo diidi sidoo kale ciidahooda iyo xafalaadkooda iyo munaasabaadkooda inay muujistaan baa loo diidi guryahooda ku qabsan karaan xafladahooda wuxuu ihi wayumar waa la farayaa dimigii bilkhiyaari dhar bedelan inuu xidho wasunaari suun inuu ku xidho fowqa iyaabi maryaha dushooda waidaa dakhala hadduu galo amaaman hadduu galo amaam biyo kurulays fiihi amaamka ay ku muslimiin aw amas tajarada u iska dhartira can iyaabihi maryihiisa jacala wuxuu yeelaya fii cunuqihi qoortiisa khaatama xadiidin bir argal bir ah aw rasaasin ama maar ah wanaxwihi wax la mid ah wayumnacu waxaa loo diidi doonaa min ismaacihi inuu maqashiiyo almuslimiin muslimiinta inuu maqashiiyo shirkan gaalnimo wa qowluhum iyo odhaahday ka leeyihiin fii cusayrin cusayr walmasiix iyo masiix wamin idhaari khamrin masiix waa ciise nabi ciise calayhi salaam wamin idhaari khamrin khamri inay muujiyaan wakhinziirin iyo doofaar wanaaquusin iyo gambaleelkii salaada yani cibaadadooda iyo kaniisadahooda ay u garaaci jireen waciidin iyo ciid inay muujistaan ayaa loo diidayaa walow shuridat haddii lagu shardiyo haadihi umuur arrimaha oo fakhaalafuu ay khilaafaan shardigii lam yantaqid ilcahdu axdigii naga dhexeeye jabi maayo walow qaataluu hadday dagaalamaan aw imtanacuu ama ay ka reebtoomaan min ajizyati jizyadii aw min ijraa'i xukmi islaami islaamka xukunkiisa in lagu socodsiiyo intaqada cahdigii wuu burayaa waaya wuxuu ku yidhi haddii arrimahan soo sheegnay ee laga bilaabo ixdaai اlkaniisa in loo diidayo kaniisad in ay waxa weye ay waddanka islaamka ka dhistaan in loo diidayo in ay waxa weye dhismaha ka sarraysayaan dhismaha muslimiinta in loo diidayo waxa weeye inay fardaha fuulaan in loo diidayo in ay waxa weeye waxa weye in la farayo dhar ka duwan dharka muslimiinta inay xidhaan in ay muslimiinta maqashiyaan shirki in ay muujiyaan khamrigii iyo khinsiirkii iyo naaquuskii iyo ciiddii waxyaabaha noocaas aan hore usoo sheegnay haddii lagu shardiyo caqdigii dimmada oo ay khilaafaan cahdigii ma burayo cahdigii dimmadu ma burayo maxaa yeele waxyaabaha ayagu diin bay u arkaan waxyaabaha aan soo sheegnay diin bay u arkaan muslimiintana dhib weyn kuma hayso waay laakiin hadday nala dagaalamaan dagaal aysan shubha u haysanin ama ay diidaan jisyadii inay bixiyaan ama ay diidaan xukunkii islaamka in lagu socodsiiyo lagu maamulo marka cahdigoodu buu buraya xataa aan lagu shardinin caqdiga jisyada walow shuridat haddii la shardiya haadihi umuur arrimahan aan soo sheegnay oo fakhaalafu marka ay khilaafaan lam yantaqid alcahdu cahdigii buri maayo walow qaataluunaa hadday nala dagaalamaan aw imtanacuu ama ay diidaan minaljizyati jizyadii aw amase min ijraa'i xukmi اlislaami xukumkii islaamka inay waxa weye lagu socodsiiyo ayaga intaqada wuu buraya cahdigoodii walow zana dimiyun gaal dimiya hadduu ka sinaysto bimuslimatin gabadh muslimad ah aw mase asaabaha uu ku asiibo binikaaxi nikaax uu ku asiibo macnaha ugu tago nikaax aw mase dalla uu tusiiyo gaalkaa dimiga ah ahla alxarbi gaaladii dagaalka naga dhexeeyey calaa cawratin halal ama ceeb ama meel ay muslimiintu ka liitaan oo lilmuslimiin muslimiinta u sugnaaday cawradaas oo lilmuslimiin u aw mase fatana ka fidneeyo muslim muslim can diini diinkiisu ka fidneeyo aw mase dacana duro wax ka sheego filislaam islaamkii aw ilqur'aan ama qur'aankii aw mase dakara rasuula اllaahi sala allahu calayhi nabiga ku sheego bisu'in xumaan falasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye in shurida haddii la shardiyo intiqaad اlcahdi cahdigii inuu ku burayo bihaa arrimaha aan soo sheegnay intaqada waa uu burayaa wailaa haddii kale oon la shardinin falaa ma burayo wuxuu ku yidhi haddii gaal dimmi ah uu ka zinaysto gabadh muslimad ah isagoo og eh, inay muslimad tahay markuu ka zinaysanayo ama gabadh muslimadu yidhi waan ku guursanoo Eh, sidaas intuu ku guursaday buu ugu tegey de waxaa guur qaban mahaye guurna noqon mahaye waa un zinadii une ama gaalo xarbiyiinoo dagaal naga dhexeeyo ayuu tusay meel muslimiintu ay ka liitaan ama ka jilicsan yihiin halka waxaa looga jeeda meel muslimiintu he ka jilicsan yihiin halkaasaa muslimiinta laga weerari karaa buui halkaasay ka liitaan buui waaya ama qof muslim ah ayuu diintiisi ka fidneeyey ama islaamkii qur-aankii wax ka sheegay ama nabiga calayhi sala slam xumaan ku sheegay ou caayey aflagaadeeyey sida muctamadka marka waan eegaynaa haddii lagu shardiyey in cahdigu arrimahan uu ku bureeyo hadday la yimaadaan waa ku bureey shardiga lagu camalfalayo almuslimuuna calaa shuruudihi haddii laakiin aan lagu shardinin inuu cahdigu arrinkaa ku burayo markaa cahdigoodii buri maayo eg haddii arrimaha lagu shardiyey markii caqdiga dimada loo xidhayey haddii arrimaa la yimaada inuu cahdigooda burayan la dagaalamayan oo ay noqonayaan markaa xarbiyiin cahdigu buraya haddaan lagu shardin ina cahdigoodii buri maayo wuxuu idhi walow zana dimiyun baa ka zinaystay bimuslimatin gabadh muslimada waa sababha ama wuxuu ku asaya binikaaxin guura amase dalla wuxuu tusiyay ahli alxarbi gaaladii xarbiyiinta calaa cawratin meel ay u liitaan calaa cawratin ceeb ama dacfi lilmuslimiin muslimiinta u sugnaaday aw mase fatana wuxuu fidnayey muslim muslimu ka fidnayey can diini diinkiisii aw mase dacana wuxuu duray fi lislaam islaamkii aw alqur'aani ama qur'aankii aw mase dakar rasuulullahi rasuulka ilahi buu ku sheegay sala allahu alayh wasallam bisu'in xumaan falasax muctamed waxa weye annahu shaaniyan shuruud haddii la shardiyo intiqaadu alcahdi cahdiga inuu ku burayo biha arrimaha aan soo sheegnay intiqada waa uu buraya waa ilaa haddii kale fala ma burayo wa min qofkii intiqada uu buraa cahduhu cahdigiisu ku buraa biqitaalin dagaal jaaza waxaa bannaan dafcuhu in la dafciyo oo laiska celiyo wa qatluhu in la dilo aw mase biayrihi biayrin waxa wey qitaal waxaan dagaal ahayn buu cahdigiisa ku buray lam yajib waajib maaha iblaaqu in la gaadhsiiyo ma'manahu meeshuu aamin ku yahay fi adhari muctamad haddaan qabanno bal iskaba dhaafaya ikhtaaru imam imaamku wuxuu dooran doonaa fiihi dhexdiisa qatlan dil wariqan addoonnimo wamanan siidayn galladaysi wafidaa'an madax furasho fain aslam hadduu islaamo qabla اkhtiyaari intii aan la dooranin arrimahan mid ka mid a ah, imtanaca waxaa reebtoomaya riqu addoonsigii in la addoonsado wuxuu ku yidhi gaalkii dimiga ah ee cahdigiisu dagaal ku buray waxaa bannaan in laiska celiyo iyo in la dilo way bannaantah hadduu mar dagaal uu nagu soo qaaday waa iska difaaci dagaalkiisa waana la dili karaa waana la iska diaaci karaa waana he waana la dili karaa ilahi subxana watacala wuxu uhi fain qaataluukum faqtuluuhum hadday idinla dagaalamaan idinkuna la dagaalama oo dila marka maamankiisa la gaarsiin maayo meeshuu aamin ku ah la gaarsiin maayo haddii cahdigiisu laakiin uu ku buro waxaan dagaal ahayn aydna waajib maaha inaan maamankiisii gaarsiino sida adharka ah meeshuu aamin ku ahaa ee ku nabadgelayay inaan gaadsiino waajib ma aha bale imaamku markaa wuxuu dooranayaa afartii aan horey usoo xusnay mid mid a ah, oo ah inuu dilo gaalkaas inuu addoonsado inuu iska sii iska cafiyo oo ku galladaysto iyo inuu madax furasho ka qaato afartaasu imaamku ukala ikhtiyaariga ikhtiyaarkan imaamka askale madaxweynaha muslimiinta haddii uu soo islaamo gaalkii hadduu soo islaamo intaan afartan la kala dooranin adoonsigiiwuu reebtoomaya lama adoonsan karo ila waa muslima dilkiina wuu reebtoomaya madax furashadayna way reebtoomaysaa maxaa soo hahay marka waxaa soo hadhay on manig in laska sitaayo lama dili karo oo muslim madax furasho lagama qaadan karo oo waa muslim lama adoonsan karo oo waa muslim waxaa soo hadhay mani maxaa yeelay ammaan hore ayuu lahaa marka arrinkiisu ka fuudi gaalkii waxa wey asagoo dagaalamaya oo marka horeba aan ammaan haysanin lasoo qabto kan marka hore msli wuxuu ahaa dimi ammaan leh kadib wuu xarbi noqday kadib haddana u islaam saa darteed arrinkiisuu wuxuu idhi waman qofkii intaqad cahduhu cahdigiisuu ku buraa biqitaalin dagaal jaz waxa banaan dafcu in iska difaaco waqatlu in la dilo awmase bikayrihi dagaal waxaan ahayn buu cahdigiisii ku waray lam yajib waajib maha iblaaqhu in la gaadhsiiyo maamanahu meeluu aamin ku yahay oo ku nabadgelayo iladhar bal iskaba dhaafay ikhtaar wuxuu doonan doonaa alimaamu madaxweynihii muslimiinta fiihkaa waxa weye dimiga ah ee waxa weye cahdigiisii u buray dhexdiisa wuxuu ku doonan doonaa qatlan dil wariqan addoonsi wamanan siidayn iyo waxa weeye galladaysi infidaan iyo madax furasho fain aslam hadduu soo islaamo qabla ikhtiyaari intaan la dooranin arrimahan mid ka mid ah imtanaca waxaa reebtoobaya marka ayadaa riqu addoonsigii waidaa baطla hadduu buro ammaanu rag waxa weye ammaankood lam yabdul ma burayo ammaanu nisaa'ihim dumarkooda ammaankoodama buri maayo wasibyaani carruurtooda iyo dhaleen ammaankoodii buri maayo fi lasaxi muctado haddaan qabanno wuxuu idhi ammaan rag dimiyina hadduu oo ammaankooda muxuu ku buraya arrimahan soo sheegnay tusaalahaan wayna la dagaalameenba ammaankoodii baa buray dumarkoodii bal ka warran ammaankoodii ma burayaa iyo caruurtoodii ubadkoodii maya ubadkoodii iyo caruurtoodii ammaankoodii buri maayo maxaa yeelay ammaanku wuu u sugnaaday iyo nabadgelyadu wax burinayna xaggooda lagama helin saa darteed lama qafaalan karo dumarkooda iyo caruurtooda waid khtaara hadduu doorto dimiyu dimi hadduu doorto nabdalcahdi cahdigii inuu tuuro walluxuuqa inuu hadeelo bidaari اlxarbi wadanka waxa weeye dagaalka ee wadanka gaalada ee dagaalka laga dhexeeyo balaa wuxuu bulliqa miyaa qoran mise balaga bulliqa waxaa la gaadhsiin doonaa alma'mana meeshii uu ku nabadgeli lahaa baa la gaadhsiin doonaa dimmigii hadduu doorto inuu cahdiga tuuro wuxuu hi wax cahdiga oo naga dhexeeya ma jiro waxaan doonaya cahdiga inaan ka baxo ballantii naga dhexaysay inaan ka baxaan doonaya marka ayada ah waxaan doonayaa buu idhi in daar alxarb lii geeyo bulliq alma'man ma'mankii baa la gaadhsiinaya ninkan asagoo nama khiyaamaynin dagaal naguma soo qaadin dhabarjabin naguma samayn ee wuxuu idhi anugu waxaan doonayaa maanta inaan ka baxo axdii naga dhexeeyey isla markaa aan tago waddanka gaalada otan sooma marka ayada ah la dili mahayo waxba lagu samayn mahayo bulliq alma'man ma'manka meeshu ku nabadgelaya ayaa la gaadhsiinaya ee waddanka gaalada meesha ugu sukaysa ah waid ikhtaara hadduu doorto dimiyu dimi hadduu doorto nabd alcahdi cahdiga inuu tuuro walluxuuqa inuu haleelo bidaari alxarbi dagaalka daartiisa waa waxa wey waddanka gaalada dagaalka naga dhexeeye bulliqa waxaa la gaadhsiin doonaa alma'mana meeshuu ku nabadgelayo baab alhudnati xabad joojintii iyo heshiiskii gaalada dhex marayey ayuu baab yahay alhudna waxaa lagu magacaabaa sidoo kale almuwaadaca watusama almuwaadaca wاlmucaahada wاlmusaalama wاlmuhaadana inta waa la dhaha waa heshiis inagay gaaladan dhex maraya waxaa lagu tacriifiyaa musaalaxaةu ahli اlxarbi calى tarki اlqitaali muddaة mucayanaة biciwadin aw hayrihi sawaء fiihim man yuqaru calى diinihi waman laa yuqar yacni waa in lagula heshiiyo gaaladii xarbiyiinta inaan dagaalkii aan iska dayno muddo mucayana ama ciwad ha bixiyaan ama yaysan bixin ama gaalada ha aadaan gaalo dimiyada lagu sugayo caqdiga jizyada ama iyaysan ahaanin oo gaaladii mushrikiinta waaniyiinta ha ahaadaan waxaana asal waa qowlka ilaahay uu yidhi wain janaxuu lisalmi fajnax laha hadday nabadgelyada ujanjeehaan idinkooda u janjeera iyo muhaadaradii ama heshiiskii nabigu uu la heshiiyey calayhi salaatu wasalaam quraysh sanadkii xudaybiyada caam alxudaybiya waa sanadii lixaad sida saxeyn ku sugan haddaba caqdiga hudnadu waa caqdi jaa'is ah waajib ma aha waajib ma ahe waa jaa'is afar shardi ayuuna jaa'is ku noqonayaa shardiga koobaad waa kan mualifkaa ku bilaabay wuxuu yidhi caqduhaa hudnadii in loo gunto likufaari iqliimin waddan gaaladii loo gunto yakhtasu caqdigaas wuxuu gaar ku yahay bilimaam imaamkii aw mase naa'ibihii ku-xigeenkiisa fiihaa ee waxaa weeye hudnada yani uu xirsaaray walibaldatin caqduhaa in loo gunto hudnadii libaldatin degmo yajuusu wuu u bannaan yahay caqdigaasi liwaali iqliimin gobontoraha waxa weeye mandiqadaas ama gobolkaas aydan sidoo kale shardiga koobaad waxaa weeye qofka guntaya inuu ahaado imaamka ama naaibkiisa imaamka ama naaibkiisa waaya haddii heshiiska gaalada la gelayo uu ku saabsan yahay ama uu khuseeyo waddan dhan ama qaarad idil sida maalan oo kale indiya ama yaani ruum oo isku dhihi jiray waddamadan dee yurubiyanka hataan u naqaano waa qaarad idil oo waddamo dhan oo waxa wey ka kooban marka ayada ah caqdiga waxaa geli kara un dhulkaa ballaadhan ee gaalada ku noosha lala gelayo dadka ku nool imaamka ama ku-xigeenkiisa imaamka ama naaibkiisa fiiha hudnada uu isaaray caqdiga hudnada u xisaaray maxaa wa arrin culus marka wuxuu baahan yahay in laga baaraandego oo waxa weeye laga fiirsado aaxaad ulmuslimiin dadka ka soo haray imaamka iyo naaibkiisa ma geli karaan haddii laakiin degmo lala gelayo degmo kooban gaalada ku nool marka ayada ah gobanatooraha gobolkaas mandiqadaas qofka madaxda ka ah ee muslimiinta waxa way u maamulaya waxa weye kaas ayaa la geli karaa liwaali اliim yani waa gobanatooraha gobolkaas mas-uulka ka ah ee waxa weye duqaa waxa wey mandiqadaas ayaa markaa heshiiska la gelaya waaye caqduhaa in hudnadii loo gunto likufaari iqliimin wadan yani gaaladii yakhtasu wuxuu caqdigaasi khaas ku yahay bilimaam imaamkii awamase naa'ibi ku-xigeenkiisa fiiha xagga hudnada ugu naa'ib ah walibaldatin degmo loo gunto yajuusu wuxuu u bannaayay caqdigii liwaali liqliimi waxa weeye gobolkaas gobonatorihiis ayadan sidoo kale wainamaa tucqadu waa la guntayaa hudnadii limaslaxatin maslaxa ayaa loo guntayaa ka dacfinaa sida itaal darradeena oo kale maxaan ku itaal darannahay biqilati cadadin tira yari wauhbatin wa uhbatin iyo waxaa weeye diyaargarow aw mase rajaai islaami liajli rajaai islaami islaamnimadooda inagoo rajaynayna aw badli jizyatin jizya inay bixiyaan lam yakun hadduusan dacfi jirin jaasad way bannaan tahay hudnadii ashhurin afar bilood laa sanatan sanad ma bannaano wakadaa saasoo kale duunahaa sanad wax ka yar ma bannaano iladari muctamad haddaan qabanno hmm. walidacfin dacfi hadduu jiro itaaldarri hadday muslimiinta haysana tajuusu hudnadii way bannaan tahay cashara siniina toban sano faqad oo keliya waaya shardigii labaad buu halkan ku sheegayaa iyo kii saddexaad shardiga labaad waxaa weeye in maslaxo loo sameeyo caqdiga hudnada maslaxo ayday jirto iyo dan muslimiinta ay marka maslaxadaas ayaa loo gonti karaa laakiin ayadoon wax maslaxa jirin gaalada in lala heshiiyo wax badjoojin la sameyo ma bannaano qur'aanka noogu sheegay falaa tahinuu watadcuu ila asalmi waantum alacluun falaa tahinuu ha dulloobinu ilah yidhi watadcuu kolkaa gaaladii aad ugu ila salmi nabadgeliyo waantum alacluun idinkaana sarreeyo marka idinkoo muslimiin oo cizi leh gaaladii heshiis ha ka dalbinayn idinla heshiiyaa waaya marka hadday maslaxo jirto oo muslimiintii ay dan ku qabaan hudnadaas waa lala geli karaa gaaladii xabajoojin maxaa hudnadii soo geli kara ka dacfina muslimiintii baa iska itaal daran oo ducafo ah. awood badan lahayn itaal badan tirada muslimiintaaba yar diyaargarowgooda yar hub badan iyo saanad badan iyo waxa weye dagaalkii ooma diyaarsano muslimiintii ama sidaa ma ahee waxa wey inagu ducafo maba nihinbe ayaga dartood baan u samaynaynaa waxaan rajaynayna inay soo islaamaan ama jizye bixiyaan taasna way bannaanta nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu la heshiiyey ibn umaya afar bilood sanadkii maka la furtay dabeetana safwaanna markaa gaal buu ahaa dabeetana nabig alay slam heshiiskaasuu la galay asagoo rajaynay soo islaamo kadibna wuu soo islaamay intaysan afartii bilood hee dhammaanin marka way bannaan tahay la rajaynay soo islaamaan ama jizye ay bixiyaan haddii eh, dacfi uusan nagu sugnayn muslimiintii wax dacfi ah uusan ku sugnayn marka ayada ah waxaa bannaan in afar bilood hudnada la galo fasiixuu fi lardi arbacata ashhuri fasiixuu fi lardi arbacata ashhuri ayaddaasaa tilmaamaysa iyo safaan eh, heshiiskuu nabigu la galay calayhi الsalaatu wasalaam afar bilood marka gaaladii waa lala geli karaa heshiis xabad joojina haddii muslimiintu wax dacfi ah uusan ku sugnayn kana waa shardiga saddexaad hudnadu inaysan ka badanin afar bilood haddii muslimiintu wax dacfi aysan ku sugnayn waaya sanad lama gaadhsiin karo waaya sidoo kale muddo sanad ka yar oo afar biloodna ka badan lama heshiin karo waaya haddii laakiin muslimiinta dacfi uu ku sugan muslimiintu iska tabardaran waa ducafa markaa toban sano gaaladii waa lala heshiin karaa laakiin toban sano lagama badin karo maxaa yeele waa muddadii u badnayd nabig alay slam gaala uu la heshiiyo waa heshiiskii nabigu la galay calayhi الsalaatu wasalaam mushrikiintii quraysh kufaaru quraysh ee ree maka heshiisku la galay wayaan sulxu xudaybiya toban sano ayuu nabigu la heshiiyey calayhi الsalaatu wasalaam waana intuuna islaamka xoogaysan dabeetna tobankaas sano muslimiintu way is abaabuleen waxa weeye way isdhiseen dacwadii bay ku dadaaleen wax badan baa marka muslimiintu ay ka faa'iideen heshiiskaas dad badan way soo islaameen oo ka badan intii soo islaamtay muddadaa ka hor sagaal sano intaa ka horreysa muddadaa ka horreysa inaan dadaan soo islaamin baa soo islaamay waxaa weeye muddada waxaa weeye gaalada lala heshiiyey marka fatxigii makana wadnadaasaa sabab waxayd sulxulxudaybiya wuxuu idhi wainamaa tucadu waa la guntayaa hudnadii limaslaati liajli maslaati maslaxa awgeed ka dacfina si inaan tabardaranna oo kale oo maxaan ku tabardarannahay biqilati cadadin tiradeenna yar wa uhbatin diyaargarowgeennaa yar aw mise rajaai islaamihim gaalada inay soo islaamaan baan rajaynaynaa aw badli jizyatin ama jizya inay bixiyaan baan rajaynaynaa fain lam yakun haddii uusan dacfi nugu sugnayn jaazat hudnadaasi way bannaantahay arbacata ashhurin afar bilood laa sanatan sanad ma bannaano wakadaa sidoo kale duunaha duuna sanati sanad wax ka yar ma bannaana fi اladhar walidacfin awood dari ama itaal dari awgeed tajuusu dunadi way bannaantay cashar siniina toban sano faqad oo keliya wamataa zaada markuu ka badiyay imaamkii ama naa'ibkiisu cala اljaa'izi intii bannaaneed ee tobanka sano ahayd faqawlaa fa fiihi waxaa ku sugan qawlaa tafriiqi اsafqati safqada kala geynteeda labada qolee ku sugnaa imaamku hadduu ka badiyay heshiiskii hudnada toban sano oo maalan uu kula heshiiyo شhan iyo toban sac marka ayada ah labadii qowl ee ku sugnaa tafriiqi safqa safqada in la kala geeyo een uu soo dhaafay kitaab albeyc ayaa halkan imaanaya qowlaha tafriiqi safqa maxay ahayd haddii qofkii hal caqdi hal heshiis ku kulmaya laba shay oo midna uu jaais yahay midna uu mamnuuc yahay u reeban yahay laba qowl baa ku sugnaa qowl wuxuu lahaa waa qowlka muctamadkahe midkii jaa'iskaana uu ku asaxaya kii mamnuuc ahaana uu ku buraya qowl kalena wuxuu lahaa maye caqdigo dhan baa buraya maala qofki hadduu iibiyo khamri iyo waxa weye casiir hal caqdi ku iibiy hal lacag ku iibiy qowl wuxuu le waa la kala qaadaya casiirkan uu ku asaxaya khamrigan uu ku buraya qowl wuxuu le maya wuxu dhan uu ku buraya qowlaha tafriiq safqa waa labadaa qowl ee halkan uu soo dhaafay marka labadii qowl baa halkan imaanaya qowlka muctamadka wuxuu leeyahay muddadii waxa weye la ogolaa ee tobanka sanahayd way ku asaxaysaa wixii zaa'idka ahaana way ku buraysaa qowl kale ee waxa wey daciifkan wuxuu leeyahay maya caqdigo dhan baa buraya fa qowlaha tafriiq safqa marka saas uga jeedaa wamataa goortii zaada imaamkii uu ka badiyo caqdigii hudnada cala aljaa'izi intii bannaanayd ee aan soo sheegnay waa tobankii sane fa qowlaa tafriiqi safqa labadii qowl ee safqada lagu kala geenayay ayaa ku sugan wa ilaaqu cahdi cahdigii ama heshiiskii in la iska ilaaqo yufsiduhu cahdigii wuu fasahaadinayaa wakadaa saasoo muctama haddaan qabano wadalika kaasi musawir waxaa lagu suuriyey bian shardi inuu shardiyo maalan manca faki asraana kuwii annaga naga qafaashay soo dayntooda inay reeban tahay inaan la soo daynin waxay gaaladu naga qabsadeen aw mase tarka maalinaa xoolahaana inaan u daynin lahum ayaga aw mase litucqada in loo gunto lahum ayaga dimmatu dimo biduuni diinaari diinaar wax ka yar aw mase bidafci wuxuu ku yidhi cahdigii ilaaq cahd cahdigu waa heshiiskii hudnada ayaa looga jeeda halkan haddii layska ilaaqo oo aan muddadii la sheegin waxa weeye cahdigaasi wuxuu noqonayaa ama caqdigaa hudnadu caqdi faasiduu noqonaya maxaa yeele wuxuu keensanaya mar hadi la iska ilaaqo mu'abad inuu yahay weligii buu jirayo taasina waa arrin reeban oo maqsuudkii maslaxada ayuu ka hor imaanaya shardiga afraadna waxaa weeye inuu caqdigu hudnadu ka maran yahay shardi faasid ah wuxuu idhi haddii shardi faasid ah lagu xuso caqdiga hudnada waxa weeye caqdiga hudnadu wuu buraya tusaalaheeda waa maxay waxaaba la shardiyey gaaladu waxay naga qabsadeen oo waxa weye amay naga qafaasheen inay noo soo daynin dadkay naga haystaanee asrada ah in ay haystaan noo soo daynin baaba la shardiyey caqdiga hudnada lagu shardiyey ama inaan u daynin waxay xoole ay naga haystaan ama in aan caqdu jizye kula heshiinno laakiin caqdiga jizyadu ka yaraa diinaar ila diinaar kama yaraan kareen taasaa lagu heshiiyey waa shardi faasid ah ama inaan xoolo siino ama adduunyaan siino ayaa lagu heshiiyey waxaasoo dhan waxa wey waa shuruud faasid ah marka shardiga faasidka ahna caqdigii wuu fasahaadinaya mataa fasada الshardu fasad اlcaqd ashuruud اlfaasida tufsid اlcuquud waaya laakiin marka aan leenahay xoolo lama siin kara gaalada aan la heshiinayno waxa weeye haddiise wax daruuro aha jirin lakiin hadday daruuro jirto waa la siin karaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam fii ghaswat اlaxzaab dagaalkii axzaab markay gaalada isku soo bahaysteen waa kii ansaartii la tashaday nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ee yidhi maadaama gaalada isku keen soo bahaysteen bar ka mid ah ma iska jebinaa oo waxoogaa adduunyaha ma siinaa markaas ansaartu waay ya rasuul allah islaamka ka hor qabaa'il kale iyo cid kale oon ishayno xoolo ka annaga maanan siin inay marti noo noqdaan mooyaane oo annagan ku karaamayna mooyaane laakiin baad maanan ku siinin bay dheh fa kayfa annagoo islaamnimadii cizigii qaadanay marka ma yeelina dheh ya rasuul allah nabig ala slam arrinta uu soo dhoweeyey uuna la qaatay arrintii wuxuu nabig ala slam ola tashaday ansaarta maxaa yeele waxay ahayn xooggii muslimiinta iyo cududdii muslimiinta deegaankana ayagaa iska lahaa waa deegaankoodii markaa saasuu nabig alay slam ula tashan jiray waaya wuxuu idhi وإطلاق العهد عهدي هدنده إن لإسك إطلاق يفسد عقده فسادين وكذا أساس قال شرط شرط شرط قال فاسد وفاسدة على الصحيح معتبر دان قون وذلك كاسير مثال كيس حوي بأن شرط إنه شرط منع فك أسرانا ضدك أي نجا قبسدين سودين تودا إن لا رهيبه ومعنى رهيبنت إن لا شرط أو مثلا ترك aw masele tucqada lahum dimatu dima in gunto oo loo sameeyo ayagii biduuni diinaari diinaar wax ka yar aw masele dafci maalin inaan xoolo ilayhim ayaga wa tasixu اlhudnatu hudnadii way asaxaysaa calaa an shardi an yanqudahaa inuu buriyo alimaam imaamkii mataa shaa markuu doono caqdiga hudnada waxaa lagu samayn karaa bishard inuu imaamku ka baxo markuu doono waan idinla heshiinaynaa xabajoojin bayn idinku la heshiinaynaa laakiin madaxweynaheennu doono muslimiinta madaxweynahoodu wuu ka bixi karaa taasi waa bannaanta nabiga calayhi الsalaatu wasalaam siduu bukhaari wariyey yahuuddii khaybar wuxuu kula heshiiyey uqirukum maa aqarakum اllah waa idin sugaya intuu ilahay idin sugo ayuu nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam bimacnaa intuu ilaahay waxa wy idiin daayay heshiiskana waa idiin daynaya laakiin maalintii wax igu soo dego oo waxa wey heshiiskii in lagala yani kala laabto igu soo dego waxid waan ka noqonaya saasuu nabigu ujeeda alayhi الsalaatu wasalaam taصix hudnatu way asaxaysaa hudnadii calaa an yanqudaha imaamu imaamku inuu buriyo shardigeeda ma taashaan markuu doono ma tasaxad hudnadii markay asaxda wajha waxaa waajiba alkafu in waxa weeye laga reebtoomo canhum gaaladii xataa tanqadii muddadii ilaa ay dhammaato oomase yanquduuhaa ayagoo ay buriyaan waxa weeye hudnadii bitasriixin caddayn ay ku buriyaan hadal cad aw mase qitaalina dagaal inaga nagala dagaalameen ay ku buriyaan aw mase mukaatabati ahli اlxarbi gaaladii waxa weye xarbiyiinta ahaa inay qoraal u qoraan bicawratin waxa weeye dacfi ama itaaldari lana anagu aan u qoraan ama mase qatlmuslim muslim ay dilaan wuxuu ihi caqdiga jizyadu ama caqdiga hudnadu markuu asaxo caqdiga hudnadu markuu asaxo waa waajib in aan gaaladii xarbiyiinta ahaa ee cahdigu naga dhexeeyey ee mucaahadiinta ahaa inaan daynoon ammaan siino inagu cahdiga oofinayna wa awfu bilcahdi in alcahda kaana mas-uulan buu waaya ilaa muddadii lagu heshiiyey dhammaato intay ahaydba muddadaas ama ayagu ay ka baxaan cahdigii waxaa wey xabad joojinta ay hadal cad kaga baxaan oo dhahaan maalan annagu wax heshiisahoo ah, aynu kula jirayna ma jiro heshiiskiina waan ka baxnay ama inaan la dagaalamaan oo weer soo qaadaan marka ayada ah waxa weeye cahdigoodii saasuu ku dhammaaday ama waxaa kaloo cahdigooda ku buri karaa hadday gaalada xarbiyiinta u qoraan cawro ina waan iska leenahay tusaale ahaan inay dhahaan muslimiinta halkaas u jilicsan yihin halkaas ka soo weerari kartaan halkaas ka soo geli kartaan ama xiliyadaasi waxa wey dagan yihiin oo aad soo weerari kartaan cawro ama dacfi aan leenahay ay tusiyaan hadday saas sameeyaan cahdigoodi wuu buray ama qof muslim ay dilaan waydan taqadad hadday waxa weeye hudnadii burto jaazad waxaa bannaan aligaaratu inaan weerarno calayhim waxa weeye gaaladii hudnadu naga dhexaysay wabayaatuhum inaan mirno walow naqada bacduhum barkooda hadday buriyaan cahdigii walam yunkir ilbaaqunog intii kalena aysan inkirin biqowlin qowl aysan ku inkirin walaa ficlin iyo ficiltoona intaqada fiihim ayagan uu ku buryay ayadan sidoo kale wain ankaruu hadday ku inkiraan biictizaalihim inay ka fogaadeen biictizaalihim fogaanshahay ka fogaadeen aw mase iclaami alimaam imaamka ogeysiintiisa bibaقaa'ihim inay baaqi ku yihiin cala alcahdi ballankii falaa cahdigoodii markaa ma burayo wuxuu idhi haddii e, gaaladii cahdigoodi uu buro cahdiga hudmada naga dhexeeyey waxaa bannaan inaan weerarno oon duulaan ku qaadno ayaa bannaan sidoo kale inaan habeennimo aan mirno ayagoo waxa weye khaflad ku jira iska hurda aan ku waabarisanno e, e, waxa weeye deegaankooda way bannaanta maxaa yeele ka baxeen haddii barkooda cahdigii buriyaan banna aysan burinin intii soo hadhay waan eegaynaa haddayna inkirin oo qoladaas waxa wey cahdiga ka baxday aysan ku inkirin qowl iyo ficiltoona ayagana cahdigooda wuu buraya maxaa yaele aamuska ka aamusan wuxuu tusanaya inay raalli ku yihiin waaya marka waa mid kuwii waxa wey cahdiga buriyey iyo kuwii ka aamusa haddii laakiin intii kale ay ku inkiraan qoladaa waxa wey cahdiga burisay oo maxay ku inkireen way ka fogaadeen oo waxay dhhen annagu jiro way dheeraan ka baxeen gooniba uga baxeen ama imaamkiiba ogeysiiyen waxay dhehen annagu cahdiga aniga baan baaqi ku nahay qoladaa waxa weeye cahdiga ka baxday annagu kuma jiro lamana soconno beri baan ka marka cahdigoodii buri maayo waida intaqadat haddii waxa wey hudnadii ay burto jaazat waxaa banaan lihaaratu in weeraro calayhim ayagii wabayaatum in la miro walow naqada bacdahum barkood haddii cahdigii oo walam yunkir ilbaaqoon intii soo hadha in aysan inkirin kuwa aysan ku inkirin biqowlin qowl walaa ficlin iyo ficiltoona intaqada uu buraya fiihim cahdiga iyagana uu ku buraya aydan sidoo kale wain ankaruu hadday ku inkiraan biictizaalihim fogaanshahay ka fogaadeen ama mase iclaami imaam imaamka weysiintiisa ay weysiiyeen bibaqaa'ihim inay ku baaqiyihiin cala alcahdi ballankii iyo axdigii naga dhexeeyey falaa markaa ma burayo cahdigoodii walow khaafa hadduu imaamkii ka cabsado khiyaanatahum khiyaanadoodii falow waxaa u bannaa nabdu cahdihim cahdigoodii inuu u turo ilayhim ayaga wayubliqhum uu gaarsiiyo almaamana meeshay ku nabadgeleeyeen walaa yunbadu la tuuri maayo caqdu dimmati dimada caqdigeeda bituumatin tuumo lagu tuuri maayo wuxuu idhi haddii uu ka cabsado inay gaaladaas waxa weeye cahdi uu ka dhaxeeyo khiyaamo ay sameeyaan oo calaamaadka khiyaamada ayaaba soo muuqday ma aha isboodsiinu calaamaad buu arkay iafaalu arkay waxyaabuu isleeyahay malaha gaaladan waxay soo wataan eh, khiyaamo marka waxaa u bannaan inuu cahdigii u tuuro u dhaho war cahdigii naga dhexeeyey waa ka baxnay ogaada laakiin ma bannaano inaan innagoon aan khiyaamayn inaan si khiyaamaa oola dhaqanno ama aan shirqoollo ama aan si xun u gallo ma bannaano waa inaan cahdiga si cad oga baxnaa ilahi subxana wa tacala wuxu uhi waima takhaafanna min qowmin khiyaanatan bid ilayhim calى sawa in allaha laa yuxib اlkhaainiin haddaad waxa wey qoom oga cabsato khiyaano cahdigoodii u tuur waa khayaamin waxaa ilahi subxaana wa tacala khiyaamada ma jeclo waaya marka ayada ah imaamku wuu u digayaa markuu cahdigooda u tuuro kadib wuxuuna gaarsiinayaa meel ay ku nabadgelayaan ma'mankoodii yani meesha ugu sukaysay yani gaalada ay jaarka leeyihiin ayuu gaarsiinayaa meel ay aaminku noqonayaan kaasi waa caqdigii hudnada caqdiga dimada laakiin tuhmo laguma tuuri karo haddii tuhmo gaalkii dimiga aha ay soo gasho inuu khiyaamo samaynayo caqdigii dimada lagama bixi karo way kala duwan yihiin caqdiga dimada iyo iyo caqdiga hudnada saan hore usoo sheegnay waxyaaba badan bay kala duwan yihiin maadaama caqdiga dimada yahay kii ay jizyada ku bixinayeen kana u yahay xabad joojinu mid kale gaalada dimiyintu waddanka islaamka ku nool yihiin khatar badan naguma hayaan laakiin kuwa hudada naga dhexaysa waddankoodii bay joogaan waxaa weeye khatar bay nagu hayaan inaynu soo weeraraan baa halisa wuxuu idhi walow khaafa imaamka hadduu ka baqo khiyaanatan khiyaanadooda falow waxu badan nabdu cahdihim cahdigooda inuu turi ilayhim xaggooda u yubliqhum wuxuu gaarsiin doona almaamana meesha ku nabadgelayaan walaa yunbadu tuuri maayo caqdu dimati dimada caqdigeeda bitumati tuma lagu tuuri maayo caqdigu dimada uu ku xoog badan yahay caqdiga hee caqdiga hudnada maadaama mucaawado ku dhisan yahay walaa yajuusu ma bannaano shardu raddi muslimatin gabadh muslimad ah in celinteeda la shardiyo tiina muslimadaasoo noo imaanaysa minhum xaggooda nooga imaanaysa fain shurida haddii la shardiyo fasada shardu shardigu fasahaadaya wakada alcaqdu caqdigiina uu fasahaadaya fil asax wain sharada hadduu shardiyo radda man qof celintii jaa yimid musliman xaalu yahay muslim ow amase lam yadkur uusan sheegin raddan celin uusan sheegin fajaaday timaado imra'atun haweeney lam yajib waajib maaha dafcu mahrin meher in la siiyo zawjiha zawjkeedii qabay fi abhari muctamadta qaba wuxuu ma bannaano caqdiga hudnada in aan gaaladii kula heshiinno shardi ah gabadha muslimadda ee xaggooda ka imaanaysa inaan dib oogu celinno gabadh muslimada hadday xaggooda nooga timaado waddankooda inaan dib ugu celin inaan shardina ma bannaano xataa hadday waddankeenna ku islaamto maxaa ilahi subxana wa tacala wuxuu hi fain calimtumuuhunna mu'minaatin falaa tarjicuuhunna ila alkufaar yacni dumarkaa waxa wey agga gaalada ka imaanaya haddaad og tihiin inay muminaad yihiin ood ogaataan inay muminaad yihiin ha u celinu ilah yidhi subxana wa tacala gaaladii maxaa yeelay dhib baa gabadhii soo gaadhaya hadday gaal ay qabtana gaalkii ayaa sidii u qabi doona haddaan la qabinna gaal baa loo guurin doonaa midda kale diinteeda laga fidnaya halis waaya haddii haddaba caqdiga hudnada lagu shardiyo haweeneydaas ee muslimada ah ee ka soo baxsatay gaalada in dib lagu celiyo shardigaasi waa shardi faasid ah caqdigaa hudnaduna waa caqdi faasida ah. maxaa yeele shardi faasid ayaa soo dhex galay shardigaas faasidka iyo caqdigiina faasid ka dhigay mataa fasada ashardu fasada alcaqdu waa kii qaacidadu ahayd laakiin haddii imaamku uu shardiyo cid alle ciddii xaggooda nooga timaadaa oo muslim ah inaan dib ugu celinayno ama waxa weeye layska ilaaqo caqdigii oo aan la sheegin celin iyo la'aan waa la celina lama dhihin lana celinayan lama dhihin dabeetana gabadh muslimad ah ayaa noo timid oo xagga gaalada ka timid oo soo islaantay waajib ma aha in meherkeedii la siiya ninkeedii waajib maaha waa mustaxab way fiicanta in la siiyo lakiin waajib maaha aayadda qur-aankayd waaatuuhum maa anfaquu culimmadu waxay ku xambaareen istixbaab istixbaab bay ku xambaareen yani gaaladaas waxay bixiyeen oo meherkii ah ha loo celiyo meherkeedii maadaama nikaaxeed u fasakhmay meherkii ninkii qabay gaalka ah ha loo celiyo cala istixbaab baa lagu xambaaray waay wuxuu idhi walaa yuraddu la celin maayo sabiyon ilma yar wa majnuunu mid waalan wakadaa saasoo kale cabdun addoon waxurun xor la celilmahayo xorkaasoo laa cashirata lahu tol aan ku lahayn laa cashirata tol uusan u sugnayn lahu xorkaasi cala madhab muctamad haddaan qabanno wayuraddu waa la celin doonaa man qof lahu u sugnaaday cashiiratun tol dalabatu cashiiradaasoo dalbatay ilayhaa xaggeeda u dalbatay ay laa yuraddu loo celin mahayo ilaa hayriha cashiradiisa heyrkeed ilaa an yaqdira inuu awoodo mooyaane almaluubu kan la dalbay calaa qahri aalibi kii dalbay ee codsaday inuu awood u sheegto walharabi min inuu ka baxsado waaya wuxuu idhi ilmo yar oo baxsad ah hadduu gaarada nooga yimaado hudnada naga dhexaysay oo islaamnimo uu sheegto labii dhadig wuxuu yahayba loo celin maayo gaaladii mid waalan hadduu nooga yimaadana loo celin maayo maxaa yaele kuwan waa ducafo dumarkii bay la mid yihin sidoo kale addoon hadduu noo yimaado muslim ah u celin maayo sidoo kale xor hadduu yimaado aan gaalada tol ku iyo xigto loo celin maayo maxaa yale hadii gaalada loo celiyo waxa wey way caqaabayaan way dulaysanayaan sida addoonko kale laakiin xorkaas haddii uu xigto ku gaalada dhexdeeda xigtadiisuna ay dalbato waa loo celin doonaa waa loo celinayaa laakiin xigtadiisa cidaan ahayn hadday dalbadaan loo celin maayo taana waxaa daliil u ah heshiiskii kufaaru quraysh ay la gasheen nabiga calayhi salaatu wasalaam ay soo direen suhayl ibni camr ninka la oo dibka islaami doono wuxuu nabigu kula heshiiyey calayhi الsalaaةu wasalaam cid alla ciddii gaalada xaggooda ka timaada oo muslim ah in loo celiyo dabeetana heshiiskii oo dhammaystirmin ayaa wiilkiisii baa soo istaagay oo abujanda la yidhaah wuxuu ihi kana lagaga bilaabaya kana la celinaya buui markaasa nabig wuxu heshiiskii ma dhamaystirmin markaasa wuxuu yihi maya heshiis ma gelin hadday saas heshiis oon gelina ma jirto markaasuu nabig u yhi ala ajizu liidaa weliga bal kanun ii saanax buui ma saanaxa buui marka sidii nabiga ugu celiyay abujandal qisadiiso noo imaan doontaa laakiin marka la celinayo waxa weeyaan buui tolkiisa cid ahayn loo celinayo hadduu eh, ninkan matluubka ah ee la dalbay uu awoodi karo ninkan dalbada ee gaalka ah inuu iska celiyo iska caabiyo kana baxsado taasina waktiga nabiga dhacday alayhi salaatu wasalaam heshiiskii sulxu xudaybiya markii lala galay gaaladii ayaa kadib waxaa yimid abubasiir nin la oo soo islaamay madiinuu yimid gaaladina waxay ka soo daba direen laba nin waxay dhaheen heshiiskii aan kula galnay ayaan rabnaa inaad noo ofiiso ninkan abubasiir noo soo celi nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu yihi raacbu isagoo nabiga alay slam dhibsanaya dabeetna abubasir u ya rasul magaalada ii celinaysa u kasoo kasoo baxsaday ee diinkaygii fidnaynaya markaasa wuxuu hi ilahay baa mahraj ku samayn doona raac nin cajiibu ahaa uu raacay markuu dhexda marayo ayuu xiiladeeyey ayagoo meel fadhiga mid ka wuxuu hi bal seeftaada tusniya seeftaada quruxsan oo cajiibsana seefti marku ka qaaday ayuu qoortu dheereeyey kiibuu diray kii kalena uu carra baxsaday isagoo cararaya ayuu madiine kusoo laabtay masjidka nabig ala slam uu soo galay markuu arkay wuxuu hi ina haada ra'aa dicran bui ninkaan argagax bu arkay indhihiisa arkaao cabsi buu arkay buuri wuxuu hi maxamedo waa la daba socdaa buuri saaxiibkeena waa la dilay anna waa la dilayaa buuri abu basiiro daba socdaa yimid wuxuu hi yaa rasuul qad wallaahi awfa allahu dimatik ilaahay ballantaadii waa oofiyey buuri labadii gaal mid waan kaga takhalusay mid kalena waa kan buuri yaa rasuul allah ballantaadii ilahay waa oofiye markaasaa nabig salaam weyla ummihi miscaru xarb hooyadii hooggeedee ninkana dagaal buu horinayaa buuri wuxuu rabaa annaga quraysh iskaan hantiro uu gartay marka nin caqli badan buu ahaa inuu nabiga celin doonuu gartay markii uu cararay wuxuu tegey meel xeebuu tegey xeebtaasuu ku sugnaa dabeetana asagii abujandal lagu soo haleelay markaase koox dhan bay noqdeen oo gruub ah xeebtaas waa jidkii ay marayeen gaalada quraysh ee u dhexaysay maka iyo shaam wax alla wixii soo mara ee kolonyaa ah, musaafiriin ama socota ah, ee quraysh ka socota halkaas isbaara u dhiganay dabeetana khaati ka istaageen quraysh markeeda waxay dhaheen fariin bay soo fareen cid alle ciddii soo marta xoole ka furanayaan toddobaatan nin bay gaadheen markaasaa fariin ba usoo fareen waxay dhaheen maxamedow bal budcaddaas waxa wey jidgooyada noo samayso naga qabso kaxaysanaya nimanka maba rabna ee kaxayso bas mar damba jidkay noo fadhiisan sidii buu ilahay faraj ugu furay marka taasuu tilmaamaya wuxuu walaa yuradu lcilin an sabiil ilma yar majruun mid wal kada saskil cabdun adoon u xorun xor laa cashirata lahu wax cashira aan lahayn cala madhab muctamad haddaan qaban wayuradu waa la celinaya man muslim lahu man xordhe lahu u sugnaatay cashiratun xigto dalabatu cashiradaasoo dalabatu asaga dalbatay ilayhaa xaggeeda u dalbatay laa ay laa yuradu loo celin mahay ilaa hayriha cashiradiisa cidaan ahayn ilaa an yaqdir inuu awoodo mooyaane almaluub kan la dalbay calaa qahri aalibi kii dalbaday inuu awood u sheegto iska celiyo walharaymin inuu ka baxsado siduu abubasiir buu yeelay wa macna radd celinta macnaheed waxa wey an yukhla in lasu daayo baynahu asaga iyo bayna aalibi kii dalbay walaa yujbir lagu khasi maayo cala rujuuci inuu laabto oo waddanka gaalada u laabto walaa yalzimhu waajibna kuma rujuucu inuu hee inuu noqdo walow waxaa u bannaan qatlu aalibi kii dalbay inuu dilo walana waxaa noo bannaan innagana atacriidu inaan u sarbeebno lahu asaga bihi dilkaas la tasriix inaanu caddayno ma bannaano wuxuu ku yidhi cilinta aan sheegaynay leeyahay xor markuu ka soo baxsado soo islaamay tolkiisana ay dalbadaan waanu celinaynaa ama cid aan tolkiisa ahayn haddii uu iska celin karo oo ka baxsan karo macnaheedu waxa weeye inaan isu dayno ayaga iyo ninkaas oo dhahan wakaa ninkii ee macnaheeda maaha inaan inagu intaan xidhno aan qaadno oon waddankooda geyno ma macnaheeda lagu khasbi mahayo qofka madluubka ee muslimiinta ka ah ee soo baxsaday in uu laabto ku khasbi maxay taa waxaa ka laazimaysa inaan qofkii muslimka ku khasabno inuu daar ilxarbi ku nagaado taasina ma bannaano waaya asagana waajibkuma aha inuu he inuu waxa wey ku laabto waddankaa gaalada walidalika nabig alay slam muusan ku inkirin markii uu diidey abunjandal inuu laabto muusan ku inkirin abubasiir markuu ninkii dilayna muusan ku inkirin waxaa kaloo u bannaan inuu dilo ninkan waxa weye daba socday gaalka ah si abubasiir buu yeelay inayna waxaa noo bannaan inaan u sarbeebno inuu ninkaa waxa wey gaalada ee yani gaaladu ay soo dirsatay ee raa uu raacayo inuu dilo inaan u sarbeebnaa noo bannaan siduu sameeyey sayid cumar radi allahu tacaala canhu markuu abujandal uu u sarbeebay aabbihii markuu yidhi halii celiyo ayaa wuxuu yidhi isbir ya abaa jandal fainamaa hum almushrikuun wainamaa damu axadihim ka dami kalbin iska sabir buu yidhi abujandalo waxa wey waxaan waa gaalowri gaalka dhiiggiisuna Eh, waa dhiig ay oo kale macnaa wax qiimaha ma leh macnaa wuxuu leeya aabbaha kaga takhallus laakiin abujandal aabbihii muusan dilin muusan ka dhegaysan sayid cumar radi allahu tacala canhu waaya walow sharda hadduu shardiyo an yarudduu inay soo celiyaan man jaa'ahum cid alle ciddii u timaada ayaga murtadan xaaluu yahay mid murtadaho midna xagga annaga ka yimid lazimahum waxa uu ku waajibay alwafa in wafiyan fain wahdi diinan faqad naqad way buriyeen cahdigii waladharu mactawaad waxa weye jawaazu shardi anlaa yardu inaysan soo celin ninkaa murtadka ah shardigeedu inuu bannaan yahay wuxuu ku yidhi waxaa u bannaan imaamka inuu shardiyo cid alla la shardiyana oo imaamku ku shardiyo gaalada ciddii annaga naga soo ridooda ayaga u timaada inay noo soo waajib ku tahay inay oofiyaan waaya hadday ka soo bixi waayeen shardigaasna axdiga naga dhexeeya way jebiyeen maxaa yeel shardigii bay khilaafeen way bannaan tahay in la shardiyo inayna soo celin cid alle ciddii naga ridowda inayna soo celin in la shardiyo way bannaan tahay maxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii quraysh uu la suhayl ibni camr wuxuu ku yidhi cid alle ciddii annaga noo timaadda ee muslim ah waan idin celinaynaa ciddii waxa weeye annaga naga soo baxsato oo murtad ahana suxqan ha fogaado saasuu nabig alayh salatu asalaam waa shardigii waxa wey muslimiinta ka gubteen sayd cumar uu yidhi radi allahu tacaala canhu yaa rasuul annagu xaq ku sugnay igana ayna baatil ku sugnayn falima nucti daniyata fii diinina maxaan innaga isu dulaynaynaa oo gaalada isku dulaynaynaa laakiin xikmad baa ku jirta arrinkaas waaya walow harada hadduu shardiya an yaruduu inay soo man jaa'ahum cid alle cidda ayaga u timaada murtadan xaaliya murtad mina xagga ka socda lazimahum waxaa waajiba alwafa in wafiya fa inagu haddii diidaan faqad naqaduu caddi way buriyeen waladhan muctamad waxa weye jawaazu shardi an laa yaruduu inayna soo celin shardigeeda wallahu tacala aclam wsala allah wslam cala nabiyina mxamed